بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله قال المصنف مصنفku wuxuu yidhi oo iبnu هiشhaam ah وkharaجa waxaa ku baxay بqowlii hadalkayga fii tacriifi اljumlati الtafsiiriyati qowlkaygaas oo ku jira jumlada tafsiiriyada ah qeexitaankayga allatii jumladaasoo laa maxalla lahaa icraabka maxalka aan ku lahayn hadalkaygiyaan idhaahdee walaysat cumdatan waxaa ku baxay aljumlaةu اlmukhbaru biha can damiiri sha'ni jumlada khabarka u noqota damiiru sha'niga naxwu huwa sha'niye arrinku wuxuu yahay zaydun zayd qaa'imun waa taagan yahay huwa waa damiiru sha'ni waana mubtada zaydunna waa mubtada labaad qaa'imunna waa khabar jumlada suqrada ah oo zaydun qaa'imun ka kooban waa khabar wاljumlaةu min almubtada'i الثaanي wa khabarihi fii maxalli rafcin khabaru can damiiri sha'ni wa hiya qiso eh hindun gabadha hinde la yidhaahdo qaa'imatun waa taagan tahay damiiru sha'ni waa damiirun yacuudu cala sha'ni haddii uu mudakar yahana damiiru sha'ni baa la yidhaahdaa hadduu mu'anas yahana waxaa la yidhaahdaa damiiru اlqisa hindun qiso eh waxaa leedahay hiya qiso eh hindun gabadha hinde la yidhaahdo qaa'imatun way taagan tahay haddaba hiya waa mubtada'un awal hindun waa mubtada'un ثaanin qaa'imatun waa khabaru اlmubtada'i الثaanي wاljumlaةu min almubtada'i الثaanي wa khabarihi fii maxalli rafcin khabru اlmubtada'i اlأwal awa raabidkii jumladan suqrada ah raabidkeedii aaway uma baana raabit fainahaa ay اljumla almukhbara biha jumlada khabarka u noqotay can damiiri sha'ni mufasiratun way fasiree lahu lidamiiri الsha'ni damiiru sha'niga ayay fasiree walahaa maxalun min alicraabi icraabna maxal waa ku leedahay bilitifaaq waa la isku raacsan yahay jumlada khabarka u noqonee damiiru sha'niga waa jumlo mufasiro ah icraabna maxal waa ku leedahay wa innamaa ajmacuu calaa anna lahaa maxallan nuxaaddu sababta ay isugu raaceen jumladan khabarka damiiru sha'niga u noqonee inuu icraab maxal ku leeyahay sababta ay isugu raaceen waxay tahay calaa anna lahaa maxallan icraab inay maxal ku leedahay sababta ay isugu raaceen waxa waaye liannahaa khabar maxaa yeele waa khabar waalkhabaru khabarkuna cumdatun fi lkalaami hadalka dhexdiisa waa tiir aan laga maarmin kalmubtada sida mubtada aan looga maarmin wاlcumdaةu cumdadana laa yasixu اlistiغnaaءu canhaa ma ansaxaayo in laga kaaftoomo fawajaba waxaa waajibay haddaba an yakuuna lahaa maxallun in ayadaa maxal uu u sugnaado ayaa waajibay haddaba saas daraaddeed jumlo mufasiro ah cala aliطlaaq la dhihi maayo waa jumlaة mufasiraة lidamiiri sha'ni laakiin icraabay maxal ku leedahay أma jumlada mufasirada ah calى الإطلاaq falaysa laha maxalu min الإcraab saas daraaddeed tacriifka waxaa ku jirtay wahiy اlkaashifaة lxaqiiqaةi ma taliihi walaysat cumdatan walaysat cumdatan marka uu leeyahay yuu raba inuu meesha ka saaro jumladan khabarka u noqotay damiiru sha'niga ilan waa cumda icraabna maxal waa ku leedahay jumlada mufasirada ahna laa maxal laha min اlإcraab fawajaba an yakuuna lahaa maxalun wahiya jumladaas oo damiiru sha'niga khabarka u noqone min xayثu kownuhaa marka laga fiiriyo inay tahay khabaran khabar inay tahay marka laga fiiriyo xaallatun waxay deggan tahay maxal اlmufrad marka laga fiiriyo inay khabar tahay mufrad booskiisay joogta ilaan jumlada noqota khabarka ama nactiga ama xaalka jumladaas oo dhan xaalatun maxalla almufrad mufrad booskiisay joogtaa wa tu'awalu bilmufrad mufradana lagu awilaa zaydun yaqra' waa daa tidhaahdo yaqra'u iyo faacilkeeda waxay deggan yihiin maxalla maada qaari'un ayay deggan yihiin haddii aad tidhaahdo ra'aytu rajulan yaqra'u yaqra' waxay degan tahay booskii maadaa qaari'an ra'aytu muxammadan yaqra'una qaari'an jumlada haddaba khabarka ah ama nactiga ah ama xaalka ah xaalatun maxalla almufrad lianna alasla fi lkhabari maxaa yeelay khabarka waxaa asal ku ah alifraad waxaa asala ah khabarka inuu mufrad noqdo inuu jumlo noqdaana waa farac laa min xayثu kownuhaa khabaran maya ma aha marka laga fiiriyo inay khabar u tahay can damiiri shani damiir shan inay khabar u tahay marka laga fiiriyo ma aha haddii laga fiiriyo inay khabar u tahay damiiru shaniga markaas hadda ifraad suuroobi maayo sababtoo ah damiiru shani khabarkiisu mufrad ma noqdo ee wuxuu noqdaa jumlo laakiin haddii laga fiiriyo khabar inay tahay asalku waa inuu yahay khabarku mufrad markaas maxalal ay degan tahay lianna damiira shani maxaa yaele damiiru shaniga laa yukhbaru canhu bimufradin mufrad loogama khabro inaad tidhaahdo huwa qaa'imun huwa waa damiiru sha'ni qaa'imunna waa khabar laa yasixu haadaa damiiru sha'ni waxaa khabar u noqda jumlo wa kownu اljumlati اlfadlati اlmufasirati jumlada fadlada ah oo mufasirada ah laa maxala laha min alicraab icraab inaysan maxal ku lahayn ahaanshaheeda huwa kownkaas baa almashhuuru midka caanka ah sawaa'un waxaa isku mida kaana inuu yahay maa tufasiruhu jumladaas waxa ay fasireen lahu maxalun am laa waxaa isku mid ah jumlada mufasirada ah shayga ay fasiree oo mufasarka ah inuu icraab maxal ku leeyahay inuusan ku lahayn waa isku mid mufasarku ama icraab maxal ha ku lahaado ama yuusan ku lahaanina jumlada mufasirada ah laa maxala laha min alicraab cinda الnuxaati wa hada huwa اlmashhuur wa qaala abu caliyin الshalawbiin abu caliyin الshalawbiin bifatxi اlmucjama mucjamada wuxuu la jeedaa shiinka saddexda dhibcood kor ku leh waa la fatxinaa wallaami laamtana waa fatxinee shalawbiin bacduna waa hoos dhigan tahay wuxuu yidhi aلtaxqiiqu waxa xaqiiqada ah wuxuu yahay أna aljumlaةa اlmufasira waxa taxqiiqa wuxuu yahay jumlada mufasirada ah takuunu inay ahaato bixasabi maa tufasiruhu waxa ay fasiray sida uu yahay ayaduona noqotaa fain kaana maa tufasiruhu lahu maxalu min alإcraab waxa ay fasiree hadduu icraab maxal ku leeyahay fahiya lahaa maxallun kadalik ayadana icraabay maxal ku leedahay wa ilaa ay wa ilaa yakun hadduusan u ahaanin limaa tufasiruhu maxallun maxaa idii qoran yaa saasaa idiin qoran lamada meesha ma taallo ee lamta xagee ka timid ilaa waa in iyo laadii naafiyada ayadoo laisku qabtay soo maaha markii aa marka waa ilaa maa dhehe mase waa ilaa aa dhehe may lamta xagee ka timid haddee nafyi ku jira laada waay ee la meesha ma taallo ilaada marka aa fasire wa ilaa ay wa in laa yakun maa dhehe mase wa in lam yakun aa dhehe ee lamta xagee ka timid nafyigii asagoo sidiisa ah inaa keentaa la rabaa oo in laa yakun aa dhahdo ya ah, saasa saxaya nafyi meesha sooma yaallo marka aa fasire nafyigii waa inaad sidiisa u keento lamtu xagee ka timid ya wa ilaa ay wain laa yakun hadduusan u ahaanin limaa tufasiruhu maxalun waxa ay fasiray hadduusan maxal u ahaanin falaa maxalla lahaa min alicraab ayadan icraab maxal ku dhulkiis waa la fahmay soo maaha jumlada mufasirada ah waxay ku xidhan tahay mufasarkeeda haddii mufasarkeedu icraab uu maxal ku leeyahay jumlada mufasiradan icraabay maxal ku leedahay mufasarkeedu hadduusan icraab maxal ku lahaynna ayadun icraab maxal kuma laha wuxuu soo wadaa marka abucaliin ashalowbiin jumlo mufasiro ah oo icraab maxal ku leh waana midda doodu ay ka taagan tahay oo dagaalka culus uu ka dhici doono wahaani midka labaad wa huwa aladii laa maxalla limaa tufasiruhu waana midka waxa ay fasiree aanu maxalka lahayne eh, naxu darabtuhu darabtudaasoo min naxwi qowlika ka ahaaday zaydan darabtuhu mufasarka oo icraab aan maxal ku lahayn wuxuu ku miisaaliyey zaydan darabtuhu haddii mufasarka icraab maxal uusan ku lahaynna jumlada mufasirada ayadana icraab maxal kuma laha zaydan darabtuhu haddaba muxuu rabaa inuu yidhaahdo waa ishtiqaalkii zaydan waa mafcuulun bihi lificlin maxduufin taqdiiruhu darabtu darabtudaas oo zaydankan mafcuulu bihi ahaanta u qaadane icraab maxal kuma lah waana mufasarkii oo icraab muxuu maxal ugu yeelan waaye oo jumla mustaanafe ah darabtudan dambe oo darabtuhu ahna waxay fasiree haddaba jumladaas mustaanafada ah oo maxduufada ah oo xadafkeedu waajibka u yahay ayay fasiree mufasarkii hadduusan icraab maxal ku lahayn oo musta'naf uu noqday jumladii mufasirada ahaydna icraab maxal kuma lahayn fa innahu mufasirun darabtuhudan dambe wuxuu fasiraa lijumlatin jumlo muqadaratin oo lasoo qadaraa wa wuxuu yahay darabtu zaydan zayd baan garaacay darabtuhu walaa maxalla liljumlati almuqadara jumlada muqadarada ah oo maxduufadana icraab maxal kuma laha allatii hiya darabtu ah لأnnaha musta'nafa maxay loo mustaأnafo wاlmusta'nafatu laa maxala lahaa wakadalika tafsiiruhaa laa maxala lahu jumlada fasira ayadana waa sidoo kale icraab maxal kuma laha wainamaa qadama الثaanي midka labaad abu calin ashalowbiin wuxuu u hormariyey calى اlأwali wuxuu uga hormariyey likownihi haaniga ahaanshihiisa min suwari اlwifaaqi suurooyinka la isku waafaqsan inuu yahay jumlada mufasirada markii uu ka sheekaynay abucaliin ashaluubiin labuu qaybiyey ma ahayn mufasira lahaa maxallun min alicraab iyo mufasira laa maxalla lahaa min alicraab haddaba yuu hormariyey laa maxalla lahaa min alicraab yuu hormariyey mise midda maxalka icraab kuluu hormariyey midda icraabka maxalka ku leh ayuu hormariyey midda icraabka maxalka ku lahaynna waa dib mariyey fiiri haddee wuxuu yidhaahday ana aljumlaةa almufasira takuunu bixasabi maa tufasiruhu fain kaana maa tufasiruhu lahu maxalu min alicraab taasuu hormariyay marka midka hore haa fahiya laha maxalun kadalik wailaa yakun limaa tufasiruhu maxalun falaa maxala laha soo muusan dhihin markuu miisaalinaayan ayuu hormariyey mid icraabka maxalka aan ku lahaynuu hormariyey sabab hadda midda icraabka maxalka aan ku lahayn waa laysku waafaqsan yahay ayada marka doodu kama taagna midda doodu ka taagan tahay dib buu u dhigtay hadduu keenaa marka wاlأwalu midka hore wahuwa aladii lima tufasiruhu maxalun waa midka maxal uu ahaaday waxay fasiraahe naxu khalaqnaahu oo min qowlihi tacaala ka ahaaday inaa kula شhayءin khalaqnaahu biqadar binasbi kula iyadoo kula la nasbinaa waa ishtiqaalkii haddee wuxuu rabaa inuu yidhaahdo inna tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabar soo maaha naadaani waa isimkeedii khabarkeediina waa maxduufoo xadafkiisuna waa waajib innaa khalaqnaa khalaqnaadaas oo maxduufada aba innadaan khabar u noqone oo ficlii faacilka ah kulladaan meesha taalla na waa mafcuulu bihi oo ficilkaas maxduufka ah oo inna khabarka u noqonaa ayuu mafcuulu bihi u yahay khalaqnaahudan dambana waxay fasire khalaqnaadaas khabarka ahayd wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo khalaqnaahudan dambe oo ficil iyo faacilka ka kooban waa fii maxalli rafcin waana jumlo mufasiro ah yay fasire khalaqnaahuda maxduufadahay fasire fii maxalli rafcin maxaa u leedahay hadda midkii ay fasiraydaba fii maxalli rafcin buu ahaa oo waxaa lagu rafciyey inuu ina khabar u yahay wala famaa rajaynaa binasbi kula fajumlaةu khalaqnaahum mufasiraة waxay fasireen liljumlaةi اlmuqadara jumlada muqadarada ah alcaamili ficluhaa jumladaas muqadarada ah oo ficilkeedu fii kulla kulla uu ku camalfalay oo ficilkeedu kulladan uu nasbiyey ayay fasireen wataqdiiruna wuxuu yahay innaa khalaqnaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar fakhalaqnaahu اlmadkuuratu khalaqnaahudan la sheegay mufasiratun waxay fasira likhalaqnaahu اlmuqadara khalaqnaahuda muqadarada ah midda muqadarada laakiin khalaqnaahu ma aha soo ma aha idinka khalaqna ma idin qoran mufasiraة لkhalaqnaahuma idiin qora mise mufasiraة لkhalaqnaa bis saasaa saxa ani khalaqnaahu biyuu qoraa lakiin khalaqnaahu ma ah mufasiratun waxay fasira likhalaqnaa khalaqnaada almuqadarati ee qadaran ayay fasireen wa tilka aljumlaة اlmuqadaratu jumladaas muqadarada ah fii mowdici rafcin waa jumlo icraab maxal ku leh oo marfuuco ah liannahaa khabarun li'inna maxaa yeelay inna bay khabar u tahay haddii jumladii mufasarada ahayd fii maxalli rafcin ay tagtay jumlada mufasirka ahna aydana fii maxalli rafcin waayo markaas fakadalika waxaa sidaas kale jumlaةu khalaqnaahu almadkuuraةu khalaqnaahuda la sheegay takuunu waxay ahaanaya fii mowdici rafcin liannaha bixasabi maa tufasiruhu maxaa yeele waxay fasiraya bay ku xidhan tahay wa min dalika waxaa ka mida maa mahala bihi shalowbiinu min qowlihi miiثaalada uu shaluubiin keenay waxaa ka mida inuu yidhi zaydun alkhubza ya'kuluhu ayuu ku miihaaliyey zaydun alkhubza ya'kuluhu zaydun marka waa mubtada khabarkiina waa maxduuf taqdiiruhu zaydun ya'kulu اlkhubza khubsda marka waa mafcuulu bihi oo mafcuul bihi wuxuu yahay ficil muqadar ah ficilkaasoo asaga iyo faacilkiisu zayd ay khabar u yihiin jumladaas marka maxduufada ah oo khabarka ah waa jumla mufasara ayadaa la fasiraa waana fii maxali rafcin liannaha khabar ya'kuluhudan dambana waa jumlatun mufasira fii maxalli rafcin sida shalowbiin uu qabo maxaa yeele wixii ay fasiraydaba hadduu fii maxali rafcin ahaa ayadana fii maxalli rafcin bay tegeen fayaأkuluhu jumlaة waaqicaة waa jumlo dhace fii maxali rabcin لأnnaha mufasiraة maxaa yael waxay fasire liljumlaةi اlmaxduufati jumlada maxduufada wahiya waxay tahay jumlada maxduufada ah yaأkulu yaأkuludaasoo alcaamilu ficluhaa ficilkeedu fi اlkhubsa uu ku camal falay annasba nasbo yacni ficilkeedu hee alkhubsa uu nasbiyey oo mafcuul bihii u ka dhigay wاlmacduufatu midda la xadfayna fii maxali rafcin waay cala اlkhabariyati lizayd zayd bay khabar u tahay wاlaslu asalku waxaa zaydun ya'kulu اlkhubsa ya'kuluhu fakadalika almadkuuratu laha maxalun midda la sheegana icraab bay maxal ku leedahay bixasabi ma tufasiruhu wastadalla calaa dalika ataxqiiq taxqiiqa shalowbiin uu sheegay bacduhum qaarkood waxay u deliishadeen biqowli shaacir gabay bay u keeneen muxuu yidhi shaacirku faman naxnu nu'minhu yabit wa huwa aaminun وmaن lاa نujirhu yumsi minaa murawaca faman naxnu minhu qofkii annagu ammaan aan siino nu'minhu ay nucطihi اlamaan qofkii ammaan aan siino magangeli aan siino yabit wuu baryaa gurigiisuu iska seexanah wa huwa aaminun xaal uu yahay mid aamin ah oo kalsooni qaba cid uu ka baqa aysan jirin buu gurigiisa iska seexanaa sababtu annaga ammaan siinay waman laa nujirhu qofkii annagu magangelyo aanan siininna yumsi wuxuu ahaanaa qofkaase murawacan mid la argagaxgeliyey minnaa xaggeenna qofkii magangelyo aanaan siinna wuxuu leeyahay welwel buu gurigiisa ku seexanaa asagoo annaga naga cabsanaa xaggee marka laga deliishanaa mantaani waa ismu sharطin jaazim yajzimu ficlayni alأwalu ficlu shardin waثaani jawaabuhu wa jazaa'uhu waxaana qaacido ah adawaatu sharطi waxaa ka dambeeyaay inuu ficil noqdo oo ism muusan noqon karin soo maaha adawaatu sharطi laa yaliiha ila alafcaal haddaba naxnudan oo damiirka munfasilka ah waxay la xidhiirtay ficil maxduuf ah oo ficlu shardi ahaa asalkuna wuxuu ahaa faman nu'min buu markii hore ahaa faman nu'min nu'min marka waa ficil oo ficlu shardi ah waana majzuumu calaamatu jasmihi الsukuun damiir baana ku asuran soo ma aha faman nu'min naxnu soo ma aha markii nu'mintii oo ficlu shardiga ahayd meesha laga saaray damiirkii ku asturnaa ayaa bannaanka yimid mar hadduu bannaanka yimidna wuxuu noqday damiir baaris ah oo munfasil ah ayuu saasuu noqday nu'minhudan dambana waxay fasireen nu'minta maxduufada ah nu'minta maxduufada ah oo ficlu shardiga ah icraab soo maxal kuma laha waa majzuuma liannaha ficlu shardi nu'minhudan dambe oo mufasiradan ayadan icraab bay maxal ku leedahay lianna maa tufasiruhu lahu maxallun fakadalika hiya ayaduna waa majzuumo inuu ku dhuhu rabaa yabitna waa jawaabu shardigii wa wajhu daliili minhu shicirkan dhanka laga deliishanaa wuxuu yahay anna nu'minhu mufasirun wuxuu fasirayaa linu'min nu'minkaasoo alkaa'ini ahaaday qabla naxnu naxnu ka horeeya maxduufan xaaluu yahay nu'minkaasi mid la xadfay majzuuman biman wuxuu leeyahay nu'min hudaani waxay fasireen nu'min oo naxnu ka horeeya oo la xadfay oo majzuumna ah mantaan ay jasmisay oo ficlu shardiahaan ay u jasmiday fadahara aljasmu jasmihii baa fi lficli ficilka ka daahiray ficilkee nu'min huda dambe almadkuuru fi lficli اlmadkuuri ficilka la sheegay wahuwa nu'minhu almufasir ee fasiraaya lilficli اlmaxduufi ficilka maxduufka ah wاlأslu asalkuna wuxuu yahay man nu'min nu'minhu asalku saasuu ahaa falamaa xudifa nu'min markii nu'min la xadfay barasa damiiruhu damiirkiisii ayaa baaris noqday baynamaa markii hore oo nu'min ay joogtay uu ahaa maxay mustatir baaris buu noqday wanfasala haddana damiir munfasiluu noqday waala tacqiibinaa marka wafii kullin min amhilati taxqiiqi nadar amhilada taxqiiqa loo deliishaday wuxuu yidhaahday fiiraa ku jirta liannaha tarjicu cinda ataxqiiqi maxaa yeelay marka xaqiiqada loo laabto ilaa tafsiiri اlmufradi bilmufrad waxay u laabanayeen mufrad mufrad lagu fasiray ayay u laabaneen beydkan dambe marka aa fiirido mufrad mufrad lagu fasiray baa meesha yaalla mase jumlo jumlo lagu fasiraa meesha taalla mufrad mufrad lagu fasiray ayaa meesha yaalla wa huwa tafsiiru اlficli biاlficli waana ficil ficil lagu fasiray laljumlati biاljumlati jumlo jumlo lagu fasiray meesha ma taallo bidaliili waxaana u deliila ficil ficil keliya in lagu fasiray waxaa u deliil ah ظuhuuri اljasmi fi اlficli اlmufasir ficilka mufasilka ah inuu jasmo ka daahiray nu'min hudan dambe oo hada wadata soo majzuumo ma aha maxaa lagu jasmiyey haddee ficilay fasire ficil majzuumahay fasire haddii jumle iyo jumle ay tahay ficilkani muxuu ku jasmisan yahay haddaba waxaa marka meesha ka muuqata waxaa la isku fasiraya inay yihiin maxay mufrad iyo mufrad ee jumlo jumlo lagu fasiraa meesha ma taallo wa ilaa haddii mufrad mufrad aysan ahaan lahayn ficilkaani majzuum ma noqdeen oo meesha yaalla waliأnna jumlaة اlاshtiqaali kuwii hore oo inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar iyo zaydun alkhubsa ya'kuluhuna in laga jawaabay rabaan kan maxaa looga jawaabay oo qowlu shaacir ah waa mufrad mufrad lagu fasiray soo maaha kuwii horena waliأnna jumlaة اlاshtiqaali laysat ma ahni min aljumal alatii tusamaa fi اlisilaaxi jumlaة tafsiiriyatan isilaaxa marka la joogo jumlada ishtiqaaliga ah jumlo mufasira a lama dhaho wain xasala biha tafsiiru tafsiir ba ku xasilo kama qaala almusanifu fi lmuqni saas daraaddeed abu caliin ashurowbiin waxa meesha uu keeno jumlo mufasira oo icraab maxal ku leh ma yaallaanu leeyahay aljumlaة اlkhaamisa jumlada shanaad mima laa maxala lahu alwaaqicatu waa midda dhacday jawaaban lilqasam qasamka waa midda jawaabta u noqotay sawaaءun waxaa isku mid ah dukira ficlu اlqasam in la sheego wa xarfuhu jumlada jawaabulqasamka ah laa maxala laha min alicraab waana jumladii shanaad oo icraabka maxal aan ku lahayn ama qasamka iyo xarafkiisa ha la sheego sawaaءun dukira ficlu اlqasami wa xarfuhu am ilxarfu ama xarafka keligiisa la sheego faqad oo keliya am lam yudkaraa labadoodaba yaan la sheegin waa isku mid naxwu uqsimu billaahi laafcalanna laafcalanna waa jawaabu اlqasam laa maxala laha min alicraab jumladaas ficilka iyo faacilka ka kooban laa maxala laha min alicraab liannaha jawaabu اlqasam maxaana la sheegay ficlu اlqasam oo ah uqsimu wa xarfuhu oo ah billaah ba'daas wa haani kan labaad oo xarafka keliya la sheegay innaka la min almursaliin jumlada inna iyo isimkeeda iyo khabarkeeda ka kooban laa maxala laha min alacraab liannaha jawaabu اlqasam oo qasamkaasi aaway xarafkiisaa yaalla xaggee xarafku yaallaa yaasiin wاlqur'aani alxakiim waawdaas wاlqur'aani waa waaw اlqasam wahaalidu kan saddexaad oo labadoodaba aan la sheegin naxwu qowlihi tacaalى inna lakum lamaa taxkumuun inna lakum inaad leedihiin inay adinka idiin sugnaatay lamaa taxkumuun wixii aad adinku xugunsatiin dhaar sidaas ah oon idiin soo hormarinay miyaa jirta inna lakum lamaa taxkumuun innadan lakumtani waa khabarkeedii oo muqadama soo maaha isimkeedii ayaa la rabaa cabdidheer haye innadan isimkeedii aaway agee jaarumajruurkaas maa laga keenaa lamaada jaarumajruur miya maada waa masdariya aye nuur haye mawsuulaa ka dhigaya laamta ku jirtana laamta ibtidaa'iyada heed ka dhig oo ina khabarkeeda geli jirtay haye mawsuulkan siladiisii aaway ayb hayee aaway ninka la yidhaahdo cabdullaahi caydkii aaway maxamed xuseen hayee caydkii aaway yaa waa xadfan yahay taqdiiruhu taxkumuunahu waa sidaas waay inna lakum lamaa ay laladii inuu idiin sugnaaday kii taxkumuunahu maagab aa xukmideen waayo والثالث نحو qwله تaعالى إنa لكم لmا تحكمuun إذا والجuملة من إنa واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها جواب للqسم baعda qwله تaعالى أم لكم أيمان ma waxaa idiin sugnaaday dhaaryaalo عalaynaa baaliغة أم لكم أيمان عalaynaa باaلغة إلى يوم القيامة إنa لكم لmا تحكمuun والأيمان جمع يميiن بمعنى الqسم marka lama sheegin فiعل الqسم iyo xarafkii midna lama sheegin ficlu qasama de waxaa laga wadaa aqsama iyo yuqsimu iyo uqsimu baa laga wadaa wanaxwu waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba waxaa ka sheekaydaa allaah markii uu qaaday kuwii kitaabka la siiyey ballankooda latubayinunnahu linnaas dadka waa u cadday haydiin lianna akhda almiihaaq bimacna alistixlaaf akhda almiihaaq wuxuu ka dhigan yahay inuu ilaahay ku dhaariyey latubayinunnahu linnaas dadka inaad u caddeeyhaydiin dhaartaasaa lagu dhaariyey waa ku dhaarteen marka jumlada haddaba latubayinunnahu linnaasi waa jumlatun laa maxala lahaa min alacraab liannaha jawaabun lilqasam oo qasamkaasi aaway ee ficilkii meesha ma yaalo laakiin akhdu lmiihaaq baa wuxuu ka dhigan yahay bimacna alqasam qiila waxaa la yidhi wa min huna ay min ajli ana aljumlaةa alwaaqica jumlada jawaab alqasam jumlada noqon noqonee jawaabuqasamka laa maxala laha inaysan maal inaysan icraabka maxal ku lahayn darteed ayuu qaala wuxuu yidhi axmed ibnu yaxyaa wa laqabkiisana hacla baa la yidhaahdaahi wuxuu yidhi asaga oo raadraaca oo ka inطilaaqa jumlada jawaabulqasamka noqona inaysan icraab maxal ku lahayn wuxuu yidhi laa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la yidhaahdo zaydun layaquumanna ma bannaana calaa anna layaquumanna layaquumanna khabarun can zayd zayd inay khabar u tahay ma bannaana u yidhaahdo zaydun inaa mubtada ka dhigto layaquumannana jawaabulqasam aa ka dhigto haddana zayd khabar a uga dhigto ma bannaana ayuu yidhi sabab haddii jawaabulqasam ay tahay hadda icraab maxalkuma lahaa khabar hadday taana icraabay maxal ku leedahay marka waxaa ka dhalane icraabna inaysan maxal ku lahayn icraabna inay maxal ku leedahay saasaa ka dhalane lianna aljumlata maxaa yeele jumlada almukhbara biha oo khabarka noqonaya laha maxalu min alicraab wa jawaabu lqasamna laa maxala lahu fayatanaafayaani waa iska hor imaanayaanoo madaxay isku dhufanayaan wa rudda qowlu haclab haclab qowlkiisii waa la radiyey waraadu lahu ibnu maalik ibnu maaligaa radiyey oo ibnu maalik muxuu soo wadaa haddaba jumlo jawaabulqasam ah oo haddana khabar ah qaala fii sharxi tashiil wuxuu yidhaahdee waqad warada samaacu samaaca wuxuu ku soo aray bimaa manacahu haclab haclab wuxuu diiday oo ah min wuquuci jumlati jawaabi اlqasami khabaran jumlo jawaab اlqasam inay khabar noqoto wاstashhada wuxuuna deliishaday biqowlihi tacaala wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lanubawi'annahum aladiinana waa mubtada lanubawi'annahumna waa khabar wamaca dalika haddana waa jawaab اlqasam inuu dhahu rabaa fajumlaةu lanubawi'annahum jawaabu اlqasam wa hiya khabaru اladiin aladiinana khabaray u tahay wاljawaabu cama qaala bnu maalikin ibnu maalik waa loo jawaabaa maxaa leeyahay ana taqdiira taqdiirku wuxuu yahay wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati uqsimu billaahi lanubawi'annahum aladiina haddaba maxaa khabar u noqonaya qasamkii iyo jawaabtiisii oo isla socda haddaba jumladii jawaabulqasamka laa maxala laha min alcraab waxa fii maxali rafcin ahna waa maxay jumlaة alqasami wاljawaab wakada taqdiiru fii ma ashbaha dalik wixii kaas shabahana waa sidoo kale saasaa loo soo qadara yacni ficluqasmaa loo soo qadaraa min naxwi qowlihi tacaala wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana faاlkhabaru fi اlxaqiiqati xaqiiqada khabarku huwa majmuucu jumlaةi اlqasami اlmuqadara waxa khabarka ah waa marka la isku daro jumlada qasamka ah oo la qadara wahiya uqsimu biاllaah iyo wa jumlaة اljawaabi اlmadkuur labadoodaas marka la isku daro qasamka muqadarka iyo jawaabka madkuurka ah ayaa waxay yihiin fii maxali rafcin ama jumlaةu jawaabi اlqasam falaa maxala laha min alcraab wahiya waxay tahay jumlada la sheego jawaabkaana lanubawi'annahum iyo lanahdiyannahum laa mujarad jumlati اljawaab jawaabka jumladeeda keliya khabar ma aha faqad oo keliya falaa yalzamu tanaafi tanaafi marka dhalan maayo id laa yalzamu min cadami maxaliyati اljuز'i maxaa yeelay ka dhalan mayso juska inuusan icraab maxal ku lahayn cadamu maxaliyati اlkulli kulli inuusan icraab maxal ku yeelan ka dhalan mayso juska hadduusan icraab maxal ku lahayn ka dhalan mayso kulliga inuusan icraab maxal ku yeelan juska oo icraabka maxalka aan ku lahayn waa kee jawaabulqasamka ka dhalan mayso qasamkii iyo jawaabkii oo isla socda oo kulli ah inuusan icraab maxal ku lahayn idan juskii icraab maxal kuma laha kulligiina icraabu maxal ku leeyahay haadaa taqdiiru kalaamihi hunaa hadalkiisa taqdiirkiisu waa sina waa sidaas buu yidhahdee haddaba faclab wuxuu leeyahay zaydun oo mubtada ah layaquumanna oo jawaabulqasam ah oo ficlulqasam aan loo soo qadaraynin in khabar looga dhigo jawaabulqasamkaasi ma bannaan uu leeyahay hadalkiis waa soo maaha aha su-aasha meesha taallaa waxay tahay jawaabulqasam oo qasam uusan ka horraynin ma jirtaa jawaabulqasam oo qasam uusan ku horraynin ma jirtaa xaggeese ka timid in la yidhaahdo ma bannaana zaydun layaquumanna ayadoo layaquumanna jawaabulqasam laga wado hadalkaas asagaa wuxuu hadal aan laga fiirsan limaada jawaabulqasam aan qasam wadan xaggee ka yimid marka hore shay marka horeba aan jirin in la yidhaahdo ma bannaana sax ma aha sababtoo ah jawaabulqasam aan qasam uusan la socon asalkeedu maba jirtaba saas daraaddeed meesha waxaa yaalla zaydun layaquumanna way bannaan tahay waxayna ku bannaan tahay jawaabu lqasamkaani qasamkiisu inuu muqadar yahay qasamkaas iyo jawaabkan oo wada socdaay khabar inay yihiin laakiin in la yidhaahdo layaquumanna oo jawaabulqasam ah mubtada khabar in looga dhigo ma bannaan asalkeedaba sax ma ahayn limaada jawaabu اlqasam oo qasam aysan la socon asalkeed wax jira ma saas daraaddeed ma bannaan in la yidhaahdo meesha kuma jirto wallah aclam